وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii ahaa ajruumiyada waxaa ogaataa mar kasta oo cilmiga baranaysid khasab ma ahan kulliina ha mar wada barato laakiinse waxaa khasab inaad iska joogtayso adigu adaa iska baran doona idinka alle waa garata soomaa joogtay almudaawama waa tii kitaabkii sheikh doctor khadar allah xifdiya xalay markuu noo akhrinayay bituuli waqti walmuthaabarati waljuhdi baa layska rabaa juhdi iyo nafurid iyo ma garanaysaa waqti dheer inaad cilmiga baratid baa layska rabaa idanka alle iyo inaad joogto sidoo marna aanan ka tegin bismillaahi raxmaan raxiim baabul istithnaa baanu maanta gelaynaa insha alla istithnaa waxaa la yidhahdaa insha allah waa faahfaahin doonaa in wax lala soo haro hadalkii faraha badnaa in wax laga soo reebo ayaa maxaa loo yaqaanaa istithnaa waaya qaala raximah raximahullah wuxuu yidhi wa xuruufu listitnaa'i thamaaniya waxyaabaha wax lagu soo reebaayo waa sideed ilaa kow wa hayru labo wa siwan saddex wa suwan afar wa sawaa'u shan wa khalaa lix wa caadaad toddoba iyo waxaasha intaas ayaa wax lagu soo reebaa falmustahnaa biilaa kan ilaa lagu soo reebaa yunsabu waa la kordhigayaa idaa kaana alkalaamu taaman muujaban hadduu hadalku taam yahay muujabna yahay taam maxaa laga wadaa muujab maxaa laga wadaa waan fahmi doonaa naxwu qaama alqowmu ilaa zaydan wa kharaja annaasu ilaa camran wain kaana hadduu yahay alkalaamu manfiyan taaman hadduu yahayna jaaza fii waxaa ku bannaan albadalu baa ku bannaan iyo wanasbu in la kordhigo calal istithnaa'i lagu kordhigo naxwa adoo dhahaya weeye tusaale ahaan maa qaama ilaa zayd maa qaama ilaa zaydan wa ilaa zaydun wain kaana alkalaamu hadduu yahay naaqisan mid dhiman kaana calaa xasabi alcawaamili hadba caamilka loo baahan yahay buu noqonaya naxwu maa qaama ilaa zaydun wamaa darabtu ilaa zaydan wamaa marartu ilaa bizaydin waalmustathnaa bikayriya wa siwaniya wa suwaniya wa sawaa'in majruurun waa mid hoos dhigan laa hayru wax kala maya waalmustathnaa bikhalaa wacadaaya xaashana yajuusu nasbuhu in la kordhiga ayaa bannaan wajaruhu in la hoos dhiga ayaa bannaan naxwu qaama alqawmu khalaa zaydan wazaydin waqacadaa camran wacamrin haye waxaashaa bakran waa bakrin haddaannu faahfaahinaynay horta istinaa waxaa la yidhahdaa an tudliqa alkalaama warka inaad fasaxdo siidayso hadasho kadibna dumma istadragta bacdan minhu kadibna aad ka soo reebato qayb ka mid a hadalkii waxaa tidhi raggii ayaa tegey soo warkamaada sii dayn kadib waxaa tidhi muxamed mooyaane muxamed mooyaane muxamed inaa saa ku samaysa ay waxaa loo yaqaanaa barnaamijka meesha ka dhacay istinaa baa la yidhaahdaa waa garata tusaale tusaalebi fa qowluka aad tidhahdo jaa'a arijaalu raggii ayaa yimi camamta kulla rijaali raggii oo dhan maxaa siisa bil majii imaanshaa siisa kulli inay yimaadeen ayaad hee xustay fa idaa qulta bacda daalika inta kadib haddaad tidhaahdo ilaa muxammadan haddaad raaciso fa anta adigu istathnayta waxaad la soo hadhay muxammadan baad ka soo reebtay min alrijaali raggii warkaama ku dhacay fii haada albaab baabka markaan ku jirno laabudda liطaalib اlcilmi an yacrifa alaaثata asmaa saddex isim waa inaad almustanaa minhu saddex adaatul istinaa tusaalaa lagu baraya tusaale jaaa arijaalu ilaa axmada markaad tidhaahdo shaqada koowaad mustanahu huwa axmed weeye mustana magacaas asagaa qaadanaya ilaa ismiga ka dambeeya baa muxuu qaadanayaa mustanihii waa la soo reebe soomaaligiis maxaa weeye kii la soo reebayey kii hee lasoo reebayo labo waalmustathnaa minhuna waxaa magaca qaadanaya huwa arijaal waa kelmadaas rijaal baa qaadanays haye wa adaatu lisna qalabka wax lagu soo reebayna waa kee ilaa maxaa haysaa marka jaa jaaa arijaalu ilaa axmed haye qalabku waa kee qalabka la isticmaalay waa qalabkee ilaa cidda la soo reebay waa ciddee muxamed axmed waa mustathne la soo reebe cidda wax laga soo reebe waa ciddee rijaal magacii mustathnaa minhu waa mid xaggiisa wax laga soo reebay waaye intaa ma haysaa horta haddaba adawaatu isnaa waa sideed waa inta xaa kugu qoran weeyaan xabadxabad baa laguu gelaya xukmumustathnaa biila kan wax ilaa lagu soo reebo hadda waxa wax laga sheekeynayaa xukunkan isnahu ku dhacaya waa mustathnihii ilaa ka dambeeyey baa xisaabaad fara badan leh mar la godayo mar la kordhigayo mar xaajaad kafiira buu leeya laga sheekeynmaya hadda wixii hore xukunka la siinaya kii ilaa lagu soo reebay axmed baa laga hadlayaa yaa meela socotaan waaya yanqasimu lmustatnaa biilaa ilaa alaaati aqsaam icraabta mustatnaa biilaa axmed icraabtiisu saddex midkood bay noqonaysaa kow idaa kaana soo fiirso halka idaa kaana hadduu yahay alkalaamu warku hadduu yahay taamman mid dhammaystiran hadduu yahay muujaban oo muujab ah bositif ah hadduu yahay togan miyay dhihi jir togan toganiyo toban soomahayn o falmustathnaa biilaa ilaa kii ay soo reebtay yajibu nasbuhu in la kordhigaa waajib ah laba shardi baa lagu xiray goorma ayaa axmed la kordhigayaa oo ilaa ka dambeeya laba shardi markuu hadalku taam yahay haye muujab yahay soo maa su'aal baad isweydiinaysaa maxaa isweydiinaysaa hadda maxaa isweydiisa horta waa inay su'aal kugu soo dhacdaa daacad kala socoteen maxaa kugu soo dhacay wax su'aal ma kugu soo dhaceen hadalku waa inuu taam yahay muujab yahay maxaa kugu soo dhacay yah taami muujab maxaa la yihada kugu soo dhacdaa daacad kala socotay wamacnaa kwnihi taaman taam waxaa laga wadaa an yudkara almustathnaa minhu mustathnaa minhu inuu joogo meeshii wax laga soo reebayay in loo jeedo inay joogto maxaa loo yaqaanaa taam tusaale jaa'a arijaalu ilaa axmed mey mustanaa minhugii mustanaa minhugii meeye kii wax laga soo reebayay meeye kwey masalada iska eeg kii la soo reebaya ma kii faraha badnaaya wax laga soo reebanayay arrijaal soo maahan kaasaa mustanaa la yidhaahda ilaa wuu ka horeeya waa inaa fahamtay ilaa wuu ka horeeya kaasi hadduu joogo warkaas taam baa loo yaqaan maxaa loo yaqaan warka taam hadduu maqan yahayna taam ma ahay waa naaqis warkaama ku dhacay wa macnaa kownihi muujabna maxaa laga wadaa ay waxaa weeye an takuuna aljumlatu jumlada meesha taala waa inay tahay khaaliyatan min annafyi waalistifhaam mid aan diidmana ku jirin su'aalna ku jirin warkaama ku dhacay haye tusaalihii waa kan qaama alqawmu ilaa caliyan shaqada koobaad horta meesha wax laga soo reebayo faraha badan waa meeshee alqawm magacii qowmku almustathnaa ma jooga mise ma joogo inuu joogo magacee siinaysaa meesha magaciis taam kelmadintasaa u fiirso wax diidnaa ma muuqdaan diidmo laa iyo maa iyo ma ku jiraan wax su'aala ma ku jirtaa jumladaas maxaan leenahay waa muujab waa positive way togan tahay waxaan leenahay markaas waa hadalka meesha yaal ama jumladu waa taam muujab labada shasmaanan buuxin mustatnihii meeye marka kii la soo reebay meeh cali marka waxaa ku khasbannaha inaan kordhigno maxaa leena marka qaama alqawmu ilaa caliyan way u kordhigtay waxaa leenaha mustaqminhugii baa jooga hadalkuna diidma ma laha warkama ku dhacay waaya haadihi اljumla istawfat الshuruuطa bay buuxsatay liأnna almustahnaa minhu mawjuud wakadalika lam yadkhul calayha nafyun aw istifhaamun fahiya idan magacyada haddaba taammatun muujabatun wa fii haadihi alxaala markaasoo kale yajibu waxaa khasaba nasbulmustathnaa in la kordhigo waa kee wa huwa cali waa in la kordhiga fataquulu fii icraabihi marka icraabis maxaa dhahaysaa eeg qaama alqawmi ilaa caliyan ilaa caliyan buu noo ciraabaya intaka waa naqaana yacnana fahamtaa qaama waa ficlu maadi mabniyan cala alfati laa maxalla lahu alqawmu faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun lanahu ismunjinsi ahaanbu mufrad iska acdi haye ilaa soo inooma qoryo asagu ilaa maxaa leedaha xarfu istinaa waa xaraf wax lagu soo reebtay caliyan mustathnaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun hee liannahu ismun waka warkaama ku dhaca ciqaabtaa mari waa hadduu yahay taam muujab labo idaa kaana alkalaamu hadduu yahay taaman hadduu yahay taam maxaa laga wadaa kii wax laga soo reebayaa ayaa hee jooga ama mustathanaa minhugii ayaa jooga laakiinse waa hayru muujab hayra muujabin weyn muujab ma aha muujab ma ah markaasoo kale yajuusu waxaa bannaan filmustathnaa kii la soo reebayey itbaacu lmustathnaa minhu mustathnaa minhugii faraha badnaa in xarakada lagu raaciyo way kuu bannaan tahay oo bedel buu noqonayaa marka amase waxaa kuu banaan aw nasbuhu iyo inaad kor dhigto calal istnaayi asal ahaan inaad kordhigto mustanaa caadiya iska noqdo kordhiga macnaa kownihi hayru muujab waxaa laga wadaa ay dakhala calayhi nafyun diid baa ku jirta ama su'aal baa ku jirta warkaa ma ku dhacay tusaalahan bal fiiri tusaala soonama soo wado maa qaama alqawmu ilaa caliyan ama ilaa caliyun haadihi aljumla bal fiir jumladani dakhala calayhaa nafyun diidma ayaa gashay wa huwa hee diidmadii meeda maa oo diidmaa baad joogta fa asbaxad markaas jumladu waxay muuje magacaasay qaadata intaa meelaa socotaa kow laakinahaa taama laakiinse waa taam oo dhammaystiran tahay oo maxaa yaala kii waxa laga soo reebiya mustaaminiguu yaallaa soo maahan hagaag fa idan iyadu magaceed marka magaceed siinaysaa taamatun hayru muujab maxay kaga duwantahay tii hore tii hore waxay taammatun muujabatun markaa maxaa khasab mustanaha la kordhigo somaan tan laakiinse waa taammatun hayru muujab nafyi baa jooga laba khiyaar baa leedahay fa haadihi alxaala takhtaaru waxaa kala dooranaysaa bayna an tansiba almustathnaa inaad mustanihii cali ah kordhigto oo kordhiga saarto cala al istithnaa'i sidai asalka ahaa ku wadade oo markaa fa yasiiru wuxuu noqonayaa aliyan mustathnaa mansuub ciraabta cali haddaan soo dhaafinay baa raacinaysaa ilaa caliyan mustathnaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daa'iratun fii aakhiri kow soo maahan amase tutbica inaad raaciso almustathnaa ila almustathnaa minhu inaad ku raaciso xarakadiisii oo markaa fa tuctii xarakatahu xarakadii kii hore uu lahaa hadduu godan yaha waa gode hadduu kordhigan waa kordhiga hadduu hoos dhigan yahay waa hoos dhigaysaa fa yasiiru markaa muxuu noqonayaa caliyun musnihii waa layskala baxay badalun buu noqonayaa badalun min alqawmi marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daa'iratun labada iclaabood waatan maxaa kuu bannaan ku waxa kuu bannaan inaad tidhaahdo maa qaama alqawmu ilaa caliyan maxaa kaloo kuu bannaan maa qaama alqawmu muusama godna inaad ku raacisood tidhaahdo ilaa calayyun maxaa keenay in khiyaarkaa la samaysto muujabnimadii bay ka baxdo ee maxay noqotay hayru muujib taasaa waxay keentay in khiyaar lagu siiyo warkaa ma ku dhacay icraabtii waatan maa waa xarfu hee isnooleeya isnooleeya isnooleeya maxaa idin ku dhacay bismillaah ma ahi xarfo haye qaama ficlu maadin laa maxalla lahu alqawmu faacilun wa calaamatu rafcihi wakaa ilaa xarfust wakaa markaan dhahno xarfustin calayan lannahu asalkiibamustanihii baa shaqeeyey mustatnaa mansuubnimadu inastanhu mansuub ma ahan sidii baa ku wadnay maya ku wadi mayna aan ka bedelno aw maxaa le caliyun maxaa weeye caliyun godaal xay keenta caliyun godaalka xay keenta godaalka waxaa ku dheh waxaan ku raaciyey qowmkii baan ku raaciyay muslaaminhuga ah waa inaan saas oo way ugu raacisay ma ka sifaysa maya waan ka bedelay inay tawaabicda waxyaabaha is asmaada raacayso afar maayn bedel tawkiid cadfi iyo sifo kan muxuu noqonayaa waa ka bedesha haye ka bedel caadiya maxaa leedahay alqawmu waxaan ka wadaa caliyun badelun min alqawmi wabadelu lmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun wakaa suma jeedid yaa tan fiiri maa marartu ma soo marin birijaali raggii ma soo marin ilaa cali baa soo reebisayaa waxaan rabaa labadii qaabba marna inaa mustanihii ku wado marna aad ka bedesho maa marartu ma soo marin birijaali raggii ilaa mustanihii samee horta soo birjaal soo mustanamiin soomaan soma joogo waa taam haye nafyi baa jooga soomaaan khiyaarkii baa leedahay inaad ka bedeshayo inaad kordhigto haye mar kordhig ilaa caliyan haye marna ka bedel ilaa bicaliyin haa ka bedesha maa marartu birijaali ilaa bicaliyin cali mooyaane kii horaa ka misaysaa maa marartu birijaali ilaa caliyin dhabaada ka da ilaa caliyin badalun min alqawmi sooma hoos dhigna qaybta saddexaad udambaysa idaa kaana alkalaamu hadduu yahay naaqisan hadduu yahay hayru muujibna yahay fayakuunu wuxuu noqonayaa almustathnaa mustathnihii cali ahaa calaa xasabi maa taxtaajuhu hadba waxaa u baahan tahay buu ku noqonayaa hadba hee waxaad u baahan tahay haye macnaa kownihi naaqis naaqis maxaa laga wadaa ay waxaa weeye ana almustathnaa minhu hayru mawjuud minu ma diid maa taal mustathnaa ma joogo warkaama ku dhacay waaya tusaalahan fiili maa qaama ilaa caliyun maa qaama makicin ilaa caliyun mustathnaa ma joogaa arrijaal ma joogtaa waa maqan tahay hagaag maxaa meeshii marka maqan mustanaa minhu hadday musa minhu maqan taha magaciis naaqis hadday joogi lahaydna taam fahan xagga labo diidma maa isuma taallo haye maxay noqonaysaa hayru marka maxaa isu raacay naaqisun hayru markaasoo kale waxaad leedahay ilaa ad intaxaga dhigto warkeeda ma warrabee maxaa anigu u baahnahay ficil baa soo maahan faacil ma haystaa maya faacil ma haysto faacil ka dhigo baaqi faacil waa haystaa ficilna waa haystaa maxaa u baahanahay mafcuul mafcuul ka dhigo yaa khay faacil haddaan haysto ficilkaygu xarfujar buu qaataa xarfujar raaci war maxaa ad u baahantaha maxaa kuu macaan maxaa kuu kharaar wey war ma fahamte tusaalaha fiili fii haada almithaal almustathnaa minhu mafquud ma waljumlatuna fiiha nafyun baa ku jira haddaba fa haadihi alxaala yusamaa naaqisan hayra meela socotaan naaqisan hagaag wayakuunu wuxuu noqonayaa almusnam bixasabi maa taxtaaju fain kaana maa taxtaaju waxa u baahan tahay hadduu yahay yakuunu lmustanaa hee faacilan wain kaana hadduu yaha maa taxtaajuhu mafcuulan yakuunu almustanaa mafcuulun waqis calaa daalik kasii wada xaggaadu tusaalahaanta fa haada almithaala kanoo cindana inoo yaala ficlun baa yaala wahuwa qaama ah laakiin laysa cindanaa faacil faacil ma hayno haddaba facaliyun tusbixu faacilan lificli qaama faacil bay noqonaysa maxaan dhasa icraabta maa waa xarfu nafyin haye qaama ficlu maadi mabniyun laa maxalla lahu ilaa waa xarfu istitnaa mulqaad shaqadii baa laga joojiyey mulqaad waa la casile shaqadii baa laga joojiyey haye caliyunna maxaa wey markaa faacilun lificli qaama marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fi aakhirihi ilaa waa dhaaf ilaa xaalaadkeedu waa kuwa warkama ku dhacay yaa hadda waxaan rabaa inaan dhahno khabaran baa musna ka dhiganaynaa yaa soo muraajace ilaa soo muraajace tusaalayaal badan u keenso dadnimo iska baar rogrog casharka si fiican u dulfadhi kitaabka ku feker qalin koobi u qaado boqolo soo qabso ku qor wixii fahmi weyda meel ku qoro wixii fahamto qof kaloo la mudaalace la muraajacee isku day xukmu lmustathnaa biqayrihi wa siwani waa isku hal xukun bay leeyihiin almustathnaa biqayrihi wa ikhwatihaa kheyre iyo walaalhe wixii lagu soo reebaa yaa oo cali hadduu cali kheyra gadaasheeda istaago xukunkiisu muxuu noqonayaa yajibu jaruhu aw khafdu waa la hoos dhigaya war kale maraasow waa hoosdhigay biqayri caliyin baa siwaa caliyin siwaa caliyin cintaasaa loo wadaya xogaan ma haysa horta fataquul waxaa dhahaysaa qaama alqawmu haye hayra zaydin siwaa zaydin siwaa zaydin sawaa zaydin dintaasaa ku wadaysaa asagoo horta haas ku xidhanya hayra iyo asaagaed wixii ka dambeeyo musnaha loo yaqaan asaga maxaa loo jaangooye yaa laakiin su'aal baa la isweydiinayaa amaa icraabu hayra iyo siwan iyo suwansa waa icraabtood asmaan ma ahayow isimkuna icraab buu kaa rabaa adaga maxaa icraab u ah fa yakuunu icraabtooda waxay noqonaysaa mila icraabi almustathnaa biila mustanihii ila soo garamaysid marnaan leenahay waxaa waajiba in la kordhigo marna khiyaar baad leedahay marna waxaa u baahan tahay soo maahayn sidaas ahaa baa khayraa qaadanaysa laftigeeda baa siinaysa haye ku faahfaahin doonaa mar yajibu waxaa waajiba nasbuhum khayra in la kordhigaa waajibaya saageed khayra in la yidhahda waajiba goorma idaa kaana alkalaamu taaman muujaban haye wamaratanna yajuusu waxaa waajiba nasbuhum kheyre in la kordhigo istinaai lagu kordhigo amase itbaacahum in la raaciyo lilmustathnaa minhu in la raaciyo wa maratan haalitana yusbixuuna waxay noqonayaan calaa xasabi maa taxtaajuhu xukunkee bay qaateen xukunkii ilaa musnaheeda uu lahaa yuu usoo wareegay khayra lafsigeedii baa qaadanaysaa oo khayra mkee wax kee soo reebtayna maxaa asaga xukun u ah maxaa asaga xukun u ah in lahoos dhiga asaga xukun u ah asaga warkiis waa dhanya meeshan laba masala iskoray waxaa meesha iskoro khayra oo isima ayadu icraab rabta sida muxamedin haddaa muxamed aragta soo icraab mauma baahna ilaa waa xaraf icraab ma rabta ayadu sidaa daraaddeed baa annaga ilaa cali baan icraabayn laakiinse meeshii ilaa hadda yaa jooga hayru hayr maxaraf baa waa isim hadday hayr isim noqotona maxay nooga baahan tahay inaan icraabno waayaha hayr iraaqagee uga keenaynaa waxaan leenaha marka koowaad hayruye kii kaa dembeeye musnaha horta asaga hoos u joogte icraabtuu qaadan lahaayo ilaa keedii oo kale oo la mid noqon lahaana adigu qaado warku waa dhanya warkama ku dhacay waa icraabta fiiriya tusaale jaaa tulaabu hayra muxamadin awalan wa qabla kulli shay mustathnaa minhu ma joogaa meeye meesha faraha badan oo maxamed laga soreeyo waa meeshee soo mustathnaa minhuyi ma ahan maxaan dhahaynaa kelmaddu waa taama soo ma ahan diidman baa ku jira meeshan waa muujab markaasoo kale ilaa kan ka dambeeya maxaa waajib u noqon jiray in in la kordhiga somahayn kordhigii hadda waxaa qaadanaya hayru baa iskale oo maxaa dhahaysaa jaaa tulaabu hayra wax kale lama ogola hayru iyo hayrmidhayra sideedna maxaa u joogtaynaysaa maxamed miyaa maxamed maxaa u joogtaynaysaa hoos dhig hayra muxamadin ciraabtii markaas see loo ciraabaya jaasida jaasida mabniyun calal laa maxalla lahu aطulaabu faacilun wacalaamatu rafcihi lannahu jamcu hayra waka imu istithnaa waa isim wax soo reeba mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi hayra mudaaf zaydinna mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jarihi waa kaa tusaalaha kala fiiri maa jaaa ulaabu ay haddan diidma ma joogtaa meeshii waa hayru muujab adulaabo masaaminaysu ma joogo waa taam waa taam hayru muujab markaa maxaa khiyaar lahayd inaad musanihii kor dhigto amase ka badasho hadda labadiiba yaa qaadanaya labadii xukun ba qaadanaya hayru baa qaadanaysa mar maxaa dhahaysaa maa jaaa ulaabu musanihii keen hayra muxamadin ka bedel maa jaaa tulaabu hayru muxammadin see loo ciraabaya maa xarfu nafyin intaa iga adugu iraabtay bobsi jaa aulaab hayru badlun min aulaab wabadlol wa calaamatu rafcih taas waa markay khayru tahay soomaahan hadday khayra noqon lahaydna ismu istinaa ciraabta hore mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhiri soomaahan kaas khayra mudaaf zaydinna haye tanfiicita fiiriya maa jaa'a hayru zayd dulaab ka tagnay haddaan dulaab ka tagnay maxaynu ka tagnay mustinaa minhugi soomaahan jumladdu maxay noqotay maxay noqotay naaqis bay noqotay maabaa joogto diidmaa maxay noqotay hayru muujab bay noqotay waa fahamtay soomaan markaasoo kale maxaa dhihi jirtay maxaa dhihi jirtay waxaa dhihi jirtay maxaan hee maxaan u baahnahay faacil baa u baahnahay faacil ka dhigo mafcuul baa u baahna mafcuul ka dhigo hadda jaaa noo taal maxaa u baahanta faacil bay noqonaysaa hayru maxay noqonaysaa maa jaaa hayru maa neef xarfu nafyin jaa ficlu maaduni cala alfathi laa maxala lahu hayru faacilun hayru mudaaf xukmu lmustanaa bikhala wacada waa dhammaatay ayadun khala iyo cadda iyo xaasha xukunkooda muxuu noqonaya mila socotaan horta si fiican muu fahmasaan muraajicu rabaa anugu musne aan la muraajacayn inaan la fahmin baan aaminsana musna waa inaad muraajacaysaa kitaabka musnaa casharka musnaa barnaamijkan khayru iyo ama fahminba baa nin saaxiibkeeya la muraajaceey oo markaa dee anugu aan kitaabka u akhrinaya naxwada ilaahay wuxuu igu fahamsiiyey inuu asuguba ii sheegay khayra cilaabteeda asla muraajacaysanayna fool baan isla marka cilmiga adig kaa maqan saaxiibkaabuu ku jiraa saaxiibadaabuu ku jiraa waa inaad raadisaa olama rajicisahaye cindamaa istanayta markaa wax kusoo reebto bikhalayaa wacdaa hash yajuusu laka amraan laba siyaabood baa samayn ka dhac kow nasbulmusatan inaad kor dhigto calaa an tajcalahum afcaala inay ficila noqdaanoo markaa wax ka dambeeyo kordhigmo tusaale ra'aytu tulaaba khalaa zaydan oo cilaad maxay noqonaysaa khalaa waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi laa mahab zaydanna mafcuulun bihi mafcuul bay noqotayba mafcuulna maxaa ku taqaanaa inuu kordhiganya wakaa iyo jaarulmustathnaa inaad hoos dhigto mustanihii oo markaas calaa anahum tajcaluhum xuruuf xuruuf bay ku noqon xarfujar caadi iska noqonaya tusaale maxaa dhahaysaa ra'aytu tulaaba khalaa zaydin haye khalaa waa xarfujar meesha ficilkaas maxay noqotayba xarfujar zayd maxaa ismun majruurun bikhalaa wa calaamatu jarihi meela fahamte marka khalaa iyo cadaya xaasha marna waa ficilo hadday ficil noqdaan waxa ka dambeeya waa kordhigaysaa hadday xaraf noqdaanna waxa ka dambeeya hoos dhigaysaa waa intaa dee sidee u fahmaysaa qofka dhawaaqiisa garanaysa hadduu dha qofku jaaa ulaabu hayra zaydin muxuu u qaatay waxaan ka wada jaaa ulaabu khalaa zaydin khalaa muxuu u qaatay xaraf buu u qaatay inabuu hoos dhigay haddaan dho khalaa zaydan muxuu u qaatay ficil qofka dhawaaqiisa adugu fiirinaysaa weeyaan hada wbilaahi tawfiiqu wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin